bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala alxaafid bnu kahiir raximah اllahu tacaalى masأlaة yajuuzu الtasamii bsmihi bila khilaafin wfii jawaazi الtakanii bikunyati abi اlqaasim alaaatu aqwaalin lilculamaa wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan altasamii isku magacaabid bismihi nebiga magaciisa in laysu magacaabo muxamed la isu bixiyo bilaa khilaafin khilaaf la'aan nebiga magaciisa waa lala bixi karaa bilaa khilaafin way bannaan tahay ayb ama asmaada yacnii iyada wixii aan taskiye aynan ku jirin aad u badan iyo wixii qubxi foolxun foolxumo aynan ku jirin wixii aan ilaahay kayrkiis loogu addoomaynin oo cabdifulaan iyo kale oo aan asmaada alle aynan las ku jirin waxyaabahaas baa marka waxaa weeyaan asmaada la reebay haddii marka isimku waxyaabahaas uunan lahayn waa lala bixi karaa moxamed asmaadaasuu marka la mid yahay lala bixi karo cabdullaahi cabdiraxmaanna nebigu sal l slam waxaa laga wariyey inuu yidhi axabu lasmaa ila allahi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan waxaa kaloo xadiidku tilmaamay asdaqu اlasmaa'i xaarifu wa hamaamu magacyada waxaa ugu run badan xaarif iyo hamaam dad baa marka waxay u qaateen sunno inay tahay xaarif iyo hamaam in lala baxo macnaha xadiidkuna waxaa weeyaan labadaas magac bani aadamkay ka tarjumaana laga wadaa waa laba magacoo bani aadamka run ku ah korkiisa lanna xaarif waxaa laga wadaa nin kasab badan xaarif waa mid wax kasbo hamaamna waxaa weeyaan mid himilo badan bani aadam aan himilo lahayn oo aan wax kasbanaynin ma jiro imaa ila ashari wa imaa ila alkhayr marka saa darteed labadaan magac bani aadamkayba run ku yihiin ayaa laga wadaa ee iyaga markaa ha lala baxo iyo waa sunno iyo waa fadli badan yihiin iyo lama sheegin bani aadam kasta gaal iyo muslim waa xaari hamaamun gaal iyo muslim waa xaariun hamaamun liannahu yagsibu wa lahu himmatun himmana waa leeyahay ama khayr ha u ahaato ama shar ha u ahaato marka wuxuu leeyahay yajuusu tasami waxaa bannaan in laysku magacaabo bismihi nebiga magaciisa bilaa khilaafin khilaaf la-aan fii jawaazi takannii in laysku kunyeeyo bikunyati abilqaasim oo nebiga kunyada in looga daydo qofku abulqaasim oo kunyadiisa ka dhigto bannaanaanshadeeda alaaatu aqwaalin lilculamaa'i saddex qowl ayaa ku jirta culimmadu ay leeyihiin axaduhaa qowlka koowaad almancu weeyaan inaan laysku kunyo aan abulqaasim lala bixi karin axaduhaa almancu weyaan diidis min daalika kaagaas muطlaqan duuduub ahaan bay loo diiday ayb sideedaba inay bannaanayn abulqaasim in lala baxo wahuwa madhabu shaaficiyi waa imaamu shaafici madhabtii uu ku tegey xakaahu canhu lbayhaqiyu bayhaqi baa ka sheegay waalbaqawiyu ayaa ka sheegay iyo abulqaasim bnu casaakir addimashqi lixadiiin warada fiihi xadiid ku soo arooray can jaabirin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi tasamuu bismii magacayga isku bixiya walaa taktanuu bikunyatii kunyadayda ha isku kunyaynina ayb oo kunyadayda yacnii ha la bixinina laakiin magacayga la baxa moxamed isdhaha haddaad doontaan laakiin abulqaasim maya <clears throat> akhrajaahu bukhaariy muslim baa soo saareen walahumaa can abi hurayrata miluhu wاثaanii qowlka labaad wahuwa madhabu maalikin imaamu maalik madhabtiisa waaye waاkhtiyaaru nawaawiyi iyo alimaamu الnawowi tan uu doortay raximahum اllahu tacaala ibaaxatuhu weeyaan bannaanaanshadiisa muطlaqan abulqaasim nebigu markuu dhintay kadib in lala bixi karo muطlaqan saasay iyagu ku tageen lianna daalika maxaa yeelay kaagaas uu xadiidku sheegay kaana limacnan macnow ayuu ku yimid fii xaali xayaatihi noloshiisa dhexdeeda yacnii noloshiisa xaaladeeda dhexdeeda ku saabsan zaala bimowtihi buu ku zuulay geeridiisaana shayga yacnii macnahaasi uu ku zuulay waalxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman oo iyagu waxay ka wadaan xadiidka sababkuu ku yimidaa wuxuu ahaa iyadoo nebigu uu suuqa maraaya nin wuxuu yidhi abulqaasim yaa abalqaasim ayuu yidhi nebigaa soo jeestay markaasuu wuxuu yidhi adiga kuma rabin ee nin kalaan u jeeda abulqaasim leera markaasuu nebigu yidhi tasamuu bismii walaa taktanuu bikunyatii magacayga isku magacaaba laakiin kunyadayda dhaafa markaa sababku wuxuu ahaa markuu nebiga noolaa in lagu qaldamo oo abulqaasim inta la yidhaha nebiga soo jeesto haddana adig kuma rabin la yidhaahdo taasaan wanaagsanayn ee marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay marka haddii nebigu dhintay ma cid danba mar dambao nebigu uu yaa abalqaasim qof haddii la dhaho hadda ma nebigaa soo jeesanaya waa maya macno noloshiisa ku jiray baa loo reebay nahyiga uu ku yimid macnahaasina hadda waa zuulayoo ma joogo walidaalika marka ibaaxadii asalka ahayd buu u noqonayaamaadka culammada waxaan u malaynaa marka in la fahmo ayaa muhima ah. iyagoo xadiidkan waa og yihiin mana diidana xadiidka laakiin waxay leeyihin xadiidku wuxuu ku yimid ciladaas oo jidka dhexdiisa abalqaasim inta la yidhaha nebigu soo jeesto adig kuma rabin la dhaho taasi hadda marka ma jirayso way dhammaatay wakhtigan hadda ila nebiguma noolee waa bannaan tahay marka saa darteed mulaqan in abulqaasim lala baxo alimaamu nawowi isagu saasuu ku tegay imaam maaligna hortiis sidaas calaykum salaam waraxmatullah ahaaliu qowlka saddexaad yajuusu waa bannaan yahay weeyaan liman laysa smuhu muxamadan qof magiciisu muxamed uusan ahayn waa la bixi karaa oo qowlkan dambe wuxuu leeyahay in nebiga magaciisa iyo kuniyadiisa la kulmiyaa la diidayaa laakiin haddii adii magacaaga moxamed aan la dhihin abulqaasim kuniya waa ula bixi kartaa walaa yajuusu ma bannaana liman qof uma bannaana ismuhu magaciisa muxamedun uu yahay inuu kuniyo abulqaasima la baxo lianlaa yakuuna si uusan u noqonin qad jamaca bayna ismihi wa kunyatihi si aanu nebiga magaciisii kunyadiisiiba uunan u wada kulminin whada huwa اkhtiyaaru abiاlqaasim cabdilkariim alraaficiy waa imaamu raafici qowlkuu ku tegey waa isagana alimaamu raafici isaga laftirkiisa kunyadiisa abulqaasim la yidhaahdaa markaa isaga wuxuu ku tegey ninkii magaca iyo kunyada isu kulmiyaa la diidaya di magacaaga uusan moxamed ahayn abulqaasim waa la bixi kartaa alimaamu raaficina wuxuu ahaan jiray qof waxaa weeyaan a'immadii shaaficiyadii waaweyneyd buu ka mid ahaa raafici waana kitaabkan minhaajka kan laga soo gaabiyey sheekh iska lahaa almuxarar saaxibu almuxarar ayb xadiidkaana haalibka ahaa isaga laakiin hadda dadka fiqigay ku barteen imaamu dahabi wuxuu leeyahay xadiidka iyo fiqiga xadiidkuu ku badnaa oo qaalibba ku ahaa ayb oo sanaacadaasuu aad yacni maahir ugu ahaa buu leeyahay laakiin badanaa fiqiga iyaa lagu bartay musnad ushaaficina waa uu lee waa uu sharax iyo waxbuu ku leeyahay masalatuntaa halkaas uga baxay wadakaruu fi lkhasaa'isi khasaa'ista dhexdeeda waxay ku dhex sheegeen anna wlaada banaatihi gabdhihiisa ilmaha ay dhalaan yantasibuuna ilayhi inay isaga u nisbo sheeganayaan <clears throat> gabdhihiisa ilmaha ay dhalaan isaga inay ku abtirsanayaan ay u nisbo sheeganayaan istinaadan bay ugu sheegeen khasaa'ista dhexdeeda cuskasho ay cuskanayaan ilaa maa rawaahu lbukhaariyu can abi bakrata radia allaahu canhu qaal nebigu waxau yidhi ra'aytu lxasana bna caliyin baan arkay radia allaahu canhumaa <clears throat> cinda nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisa isagoo joogo cala almimbari mimbarka korkiisa wa huwa isaguna yanduru ilayhi uu fiirinaya maratan kol wa ilannaasi dadkana uu fiirinayo yani mar kale maratan ukhraa fayaquulu uu dhahayo ina bnii haadaa sayidun ina bnii wiilkayga haadaa kana sayidun weeyaan waa sayid ina bnii isagaa marka wiil yuu ka dhigtay buluwadanna waa buluwatu nasab maaha buluwo oo tabani ku timid maaha taas waaba laga reebay udcuuhum liaabaa'ihim baa ka soo degtay waa marka buluwo oo xag nasab ina wiilkayga sayidun weeyaan sayid waaye ayb allaha alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yuslixa bihi inuu isaga sababtiisa ku heshiisiiyo bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin laba kooxoo waaweyn oo muslimiin tanay marka khasaaistii ku dareen hmm, labadii kooxood oo marka xasan ku heshiisay dartiina waxay ahaayeen labadii kooxood mucaawiye iyo markaasi iyo jeeshkii cali yaa cali marku cali markuu dhintay xasan baa talada qabtay iyadoo marka ciidan aad u tiro badan oo wato ayaa marka qoladii shaam iyo xaggooda u dhaqaaqay markaas baa marka wuxuu arkay ciidankanoo badan iyo kuwo kaloo intaa la ego soo socdo yaa isku baaba'aya marka muslimkii baa isku baaba'aya markaasuu inta fiiriyeybu wuxuu yidhi labadan jeish hadday halaagsamaan halaagsamaanuy isku kor baaba'aan ay isku daciifaan islaamkiiba marka uu baaba'aya markaasuu khudba marka heshiis ayaa uu sameeyey wuxuuna ka degay uu ka tanaasulay xukunkii mucaawiya marka uu faraha ugu shubay muslimkiina waa ku heshiiyey dhiiggii muslimiintana ilaahay waa ku badbaadiyey dad baa marka waxay lahaayeen intaas marka sidaan ma fiicno iyo waxay yidhaahdeen ceebay arrintan kugu tahay aabbahayaa xukunkan hay jiray adiga inaad isaga tagto waa ceeb markaas wuxuu dhihi jiray annaaru ashaddu min alcaar naartaa ka daranoo ka xun ceebta ceeb adduunyaad ka hadlaysaan laakiin midda naartaa ka daran isaga marka uma fakarin sida dadka caamada u fakarayaan oo kaleo ay leeyihiin qaarkood yacnii rag ciil cadaabuu ka doortay sidaas m ma dhihin ciil iyo cadaab cadaabaa daran ciilka inaad iska qaadataa fiican sayidnimadiisana marka markaasay aad u soodaay muuqatay ayb marka nebigu tafarusuu ku sameeyey waa loo waxyooday ilaahay marka saasuu yeelay waxaana laga qaatay xadiidkan dagaalkii markaas ay dagaalameen muslimiinta dhexdoodu in bannaanayn oo yacnii dagaal fidnaa inuu ahaa laga dheeraadana inay fiicnayd maxaa yeelay waxaa lagu ammaanay xasan dagaal joojintaa lagu ammaanay hadduu dagaalku waajib ama sunno yahay joojintiisa laguma ammaaneen ayb ibnu taymiya manhaaju sunnaha saas yidhaahdaa ayb iyagana marka ijtihaaday uga dhacday ijtihaadka umuuraha ku dhacana qofkiisa khayrka lahaa laguma yacnii hoos looguma rido iyo naqiiso loogama dhigo iyo nuqsaan ayb ayb mas'alatun marka ibnu kaiirkaanna wuxuu leeyahy tanay ku soo dhex dareen marka way ku dhex sheegeen un isagoo dama taxqiijinninoo way tahay iyo yacnii khasaaistay ka mid tahay ima dhihin mas'alatun <clears throat> laakiin qur-aanka laftirkeeda waxaa laga helayaa gabadha yacnii eh, qofka ay dhasho inuu ku abtirsan karo eh, hooyadii aabbaheed inuu ku abtirsan karo maalan qur-aanka dhexdiisa maalan waa laga helayaayo waxaa ku jira qur-aanka fii suurati اlancaam nebiyullaahi ciisa waxaa laga dhigay duriyat ibraahim duriyat ibraahim ayaa laga dhigay oo wakariya wayaxyaa waciisa wailyaasa ayaa ku jira magaalkaasoo dhan marka ambiyadaa lasoo sheegay oo dhan waxaa weeyaan ibraahim duriyadiisa ama nuux duriyadiisa iyo ayb marka nebiyullaahi ciisa duriyatu ibraahim iyo duriyatu nuux iyo inuu ahaa baa la sheegay dee nebi ciisena marka aabba ahaan uguma abtirsado waa la laogyahay hooyada xaggeeda inbuu ugu abtirsadaa maca duriyadiisii baa laga yaa lagu tilmaamay iyo inuu saa u yahay marka yacnii dhib badan ma laha masأlaة وmin الkhaصاaئص أna kula naصb وasabب faإnahu yanqaطicu nafcuhu وabiruhu yowma القiyaamaةi إila nasbه وmin alkhaصاaئصi waxaa ka mid ah ana kula naصbin naصb kasta iyo sababin sabab kasta faإnahu yanqaطicu waa go-ayaa nafcuhu waxtarkiisa wabiruhu khayrkiisa yowma الqiyaamati maalinta qiyaama ilaa nasabuhu nebiga nasabkiisa maahane iyo wasababuhu iyo nebiga sababkiisa maahane wasihruhu iyo xididtinimada nebiga sala allahu calayh waalih wasalam qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi faidaa nufika fi suuri haddii buunka la afuufo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun ansaab iyo nasab dhexdooda ahaanayaa ma jira maalintaasi mana isa su'aalayaan wa qaala alimaamu axmed xadaanaa abu saciidin mowla bani haashim qaala xadaanaa cabdullaahi bnu jacfarin qaala xadaatnaa ummu bakrin bintu lmiswar bni mahrama can cubaydillaahi bni abi raafic can ilmiswar can rasuuli lah sal slam annahu qaal faatimatu faaima badcatun waa qayb minii aniga iga mida ayb xubin aniga iga mida ayb marka badcatun weeyaano marka waxaana laga wadaa marka xubin waa xubin aniga iga mida weeyaan ayb yuqiidunii waxaa aniga i caragelinaya maa yuqiiduhaa iyada waxa caragelinaya ana i caragelinaya ayb marka dabdiga ba'daas inay kor dhigan tahay faaimatu badcatun mini bidcatun bowdhiga waa badcatun xubin aniga iga mida weeyaan buu yidhi waxaana i caragelinaya waxa iyada caragelinaya waa yubsiunii maa yubsiuhaa waxaa i waasicinaya maa yubsiuhaa waxa iyada waina alansaaba yowma alqiyaamati nasabyadu maalinta qiyaamaha tanqadicu way go hayra nasabii nasabkaygii wa iyo wa maahane ayb hada alxadiidu fi saxiixayni xadiidkan bukhaari muslim baa wariyeen can ilmiswar bikayri hada allafdi wa hadihi ziyaada iyadoo ziyaadadan dambe aanay ku jirin baa bukhaari muslim wariyeen oo qisadii cali waaye wuxuu cali baa waxaa lagu qalqaaliya abujahl gabadhiisa inuu guursado markaasaa ah, mar damba faaimo uu qabay markaasuu calina wuu damcay oo ogolaaday markaa nebigaa maqlay sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi innahaa badcatun minii faaimo aniga xubin mida waay wuxuu carageliya aniga waxaa aniga carageliya iyada carageliya wax iyada carageliya aniga caragelinay markaasuu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee inaan la kulminaynin bintu rasuuli sal اl slama wa bintu caduwi fii makaanin waaxid cadowga alla gabadhiisa iyo rasuul alla gabadhiisa inaan meel lagu wada kulminaynin cali marka waa iskaga tegey waa iska dhaafayqisadaasaa saxiixaynku ay wariyeen intan dambe laakiin saxiixaynku ma warinin imaam axmed umbaa wariyey isnaadka xadiidkana umu bakrin bintulmiswar baa ku jirto jahaalatulxaal ayaa ku sugan ayb marka bacdu ahlilcilmina waa la mutaabiciyey bay leeyihiin ayb qaala alxaafidu abu bakrin اlbayhaqiyu waqad rawaa jamaacatu hada alxadiida bay wariyeen bihadihi ziyaadati iyadoo ziyaadadan la socoto can cabdillahi bni jacfarin hada wa huwa الzuhriyu can ummi bakrin binti اlmiswar bni makhramata can abiha walam yadkuruu ibna abi raafic ma sheegin faallaahu aclamu ayb wacan cumara bni اlkhaaab radi allahu canhu annahu lama khadaba umma kulhuumin binta caliy bni abi aalib markuu doonay eh, eh, cumar markuu doonay umma kulhuumin binta caliy bni abi aalib gabar cali u dhalayo ummu kulhuum la yidhaahdo ayuu doonay faqaala lahu caliyun cali wuxuu ku yidhi innahaa sagiiratun waa yar tahay faqaala innii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul anuu nebigan maqlayo dhahayo kullu sababin wanasabin sabab kasta iyo nasab kasto yanqadicu yowma alqiyaamati waa go'ayaa ilaa sababii wa faaxbabtu waxaan jeclaystay an yakuuna lii min rasuuli اllaahi sal اllahu calayh ali wasalam sababun wa waxaan jeclaystay nebiga inay igaga sugnaato nasab iyo sabab xiriir faزawajahu caliyu cali waa ku daray radia اllaahu canهuma rawaahu اlbayhaqiyu min xadiidi sufyaana bni wakiic wa fiihi dacfun cali baa waxaa wariyey buu leeyahay bayhaqi min xadiidi sufyaana bni wakiic waa wakiic bnu اljaraax wiilkiisna waa sufyaanu bnu wakiic ayaa la yidhahdaa dacfi baa ku jira dacfigana wuxuu uga yimid khaladaad uu xadiid ku warin jiraa lagu baraarujiyey weli qaladkiisiibuu daa'im isaga sii ahaaday walidaalika marka way ka tageen oo riwaayaad uu khalad ku wariyey oo loo caddeeyeybuu intuu ku madax adeegay buu sidiisii u watay markaasaa laga tegey xadiikiisiiwacan rawx bni cubaadata can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata can xasan bni xasan can abiihi ana cumara fadakarahu qaala asxaabuna qiila macnaahu ana ummatahu macnaha xadiidka waxaa lagu fasiray hadduu ansaxo ana ummatahu ummadiisa yantasibuuna ilayhi way u abtirsanayaan yowma alqiyaamati wa umamu saa'iri اlambiyaa'i ambiyadayanii ambiyada kale wuxuu isaga ka soo haray laa tantasibu ilayhim ummadahooda uma nisba sheeganayaan yanii xadiidka macnihiisa waxaa lagu fasiray ummaddaani nebigay u abtirsanaysa aakhiro sababkiis marka isaga waa ka waxbuu anfacaya ummadaha kale ambiyada kale laakiin ummadahooda ma u abtirsanayaan ummadahaasi nebiyadooda uma abtirsanayaan waqiila waxaa la yidhi yuntafacu yowmaidin waxaa lagu intifaacayaa maalintaa bilintisaabi ilayhi nebiga in loo nisbo sheegto xaggiisa loo abtirsado oo xaggiisa yacnii la soo aadoo laysku tiriyo isaga xaggiisa ayaa maalinkaa xanfacayo walaa yuntafacu bisaa'ir alansaab nasab kale oo wax ma jiraayo wahada arjaxu min aladii qablahu kan dambaa ka raajaxnimo badan buu yidhi kii ka horreeyey oo in la yidhaha aakhira ninaan nebi moxamed ku daba faylin waxba mahelaya waa sax iyadabal daalika kaagaas midkan ka horreeyey daciifu weeyaan qaala allahu tacaala waywma nabcaثu fii kulli ummatin shahiidan calayhim min anfusihim waa kaa marka inay u nisbo sheeganayaan wadkur xus yowma maalin nabcahu aan bixinayna fii kulli ummatin ummad dhammaanteeda dhexdeeda shahiidan aan ku soo bixinayna ku markhaati furaya calayhim korkooda min anfusihim shahiidkaasoo min anfusihim iyaga ka mid ah waa laysu tiiriyey marka wa qaala tacaala walikulli ummatin rasuul ummad kastaa rasuul bay leedahay faidaa jaءa rasuuluhum haddii uu yimaado qudiya baynahum bilqisطi wahum laa yudlamuun fii aayin maca aayin aayado lala qabo kaiiratin fara badan daalatin tusayso calaa anna kulla ummatin ummad kasto tudcaa birasuulihaa in loogu yeerayo alladii rasuulka oo ursila ilayha loo diray wallaahu subxaanahu watacaala aclamu buu yidhi <coughs> wa qaala shaykhu abuu cumara bnu cabdilbar fii kitaabi اlistiicaabi fii tarjamati cuثmaan wahabata waxaa sugnaaday buu yidhi anna rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal innii sa'altu rabbii rabbigay baan su'aashay anlaa yudkhila annaara naar inuusan gelinin axadan axad qof qofkaasoo miman saaharanii qofkii ila xididay ah aw saahartu ama aniga aan la xididay qof aniga ila xididay ama aan la xididay naar yacnii inaanu gelin taasaan rabbigay weydiiyey haadaa hariibun buu yidhi marka waa hariib xadiid haraabo ay ku jirta masأlaة quwaة rasuuli eh, salى اllahu عalayh ali wasalam wa shajaacatuhu nebiga awooddiisa iyo geesinimadiisa wa min khasaa'isihi waxaa ka mida nebiga khasaa'istiisa salى اllahu عalayh ali wasalama min duuni saa'iri ummatihi ummaddiisa inta isaga ka soo hartay ka sokay annahu nebigu kaana wuxuu ahaa isagu ashadduhum kan ugu adayg badan ba'san xagga dagaalka xagga dagaalka midda midka ugu xarbadda badanoo ugu adayg badan buu ahaa ugu kakan wa aqwaahum kan ugu xoog badan buu ahaa shajaacatan xagga geesinimada kaana wuxuu ahaa laa yafiru inuusan ka cararaynin min caduwin cadow qalla cadowgu ha yaraado ow kaura ama ha badnaado ayb maalinkii walidaalika albaraa bnu caazib markii la weydiiyey maalinkii xunayn ka baa la yidhi somaydnan cararin markaasuu wuxuu yidhi laakina rasuula اllahi sal slam lam yafira nebigu ma cararin inuu yidhi annagaa cararnay yidhi laakiin rasuulka ma cararin ayb buu ku taagnaa dhowr qof baa la sugnaatay markaasu wuxuu yidhi ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib iyadoo marka de dadkii dhammaa ay ka carareenoo wax yeer faraku tiris ay la joogaan nimankii hawaasinna niman dagaal badan ay ahaayeen ayuu nebigu istilmaamayey cidduu yahay ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib u dhahay qaala anas bnu maliki lamaa dakara annahu sala اllahu alayh ali wasalam markuu sheegay nebiga sal l slam qaafa calaa nisaa'ihi naagihiisa inuu ku wareegay fii yowmin waaxidin hal maalin inuu iyaga dhan isu maray saacad wa kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi anas marka sidaan buu yidhi nacudduhu inaan ku tirinaynay oon yacnii ku xisaabaynay fii quwati alaaثiina min ummatihi soddon nin xoogooda ayaan dhexdiisa ku tirinaynay oo ummaddiisa ka mid a soddon ninoo innaga naga mida inuu ku xoog dhammaa ayaan ku tirinaynay wamin dalika annahu kaana sala allahu calayh waali wasalam waxaa ka mida waxyaabaha shajaacadiisa ku tacalluqo nebigu sal ll salam kaana wuxuu ahaa yanduru inuu fiirinayo min khalfihi quwadiisa iyo shajaacada <coughs> awoodaha nebiga la siiyey waxaa ka mid ahayd annahu sala اllahu calayh ali wasalam kaana yanduru min khalfihi gadaashiisa wax ka arkaayo kamaa yanduru amaamahu hortiisa sida wax uga arkayoo kale laakiin waa marka uu salaada ku jiray axaadiidka saasay ku tilmaantay kama jaءa fi اlxadiiثi waqad taqadama calaa macnaa waqad taqadama macnaa dalikana wou soo hormaray ayb taasina marka waa quwo kale uu lahaa faama alxadiiثu اladii rawaahu اlxaafiظu اlbayhaqiyu fii kitaabi dalaa'il الnubuwati bayhaqi kitaabka xadiidka uu ku wariyey xayثu qaala markuu yidhi akhbaranaa abu saciidin اlmaliniyu qaala akhbaranaa abu أxmed bnu caliyin اlxaafiظ qaala xadaثna bnu slm qaala xadaثna cabaas bn اlwaliid qaala xadaثna زuhayr bn cubaadة can cabdillaahi bni muxamed bni اlmugiira can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaraa inuu arkaayay fi dulmati mugdiga kamaa yaraa fi daw'i iftiinka sida wax ugu arkayaa mugdigana oo wax ugu arki jiray ayb xadiidkan marka isagu waa mowduuc waxaana markaa walxamlu calayhi shaykhu bni اlmugiira ibn اlmugiira sheekhiisa wahuwa almucalla bnu hilaal itafaqa الnuqaadu calى takdiibihi xaafidku sida u sheegay taqriibka culammadu waxay isku waafaqeen beene inuu kadaab yahay xadiidka marka mowduuc weeyaan kan marka fainahu xadiiثu ضaciifu weeyaan dacafahu اlxaafiظaani ibnu cadiyin wاlbayhaqiyi wغayruhuma xadiidkan wuxuu yidhi waa daciif waxaa daciifiyey ibnu cadiy iyo bayhaqi iyo qayrkooda qaala اlbayhaqiyu waruwiya min wajhin aakhara laysa bilqawiyi wej kale waxaa lagu wariyeen xoog badnayn oo daciif isaguna akhbaranaahu abu cabdillaahi alxaafid ou noo sheegay abu cabdillahi alxaafid waa xaakim saaxibu lmustadrak qaala xadaanii abu cabdillaahi moxamed bnu اlcabaas qaala xadaanaa abu isxaaqa bnu saciidin qaala xadaanaa abu cabdillaahi moxamed bnu اlkhaliil annaysaabuuriy qaala xadaanaa saalix bnu cabdillaahi الnaysaabuuriy qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu camaarin shahiid qaala xadaanaa mugiiraة bnu muslim can caطaa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaraa billeyli habeenkii wuxuu arkayay fi dulmati mugdiga dhexdiisa kamaa yaraa binnahaari maalinka sida wuxuugu arkaya fi dawi iftiinka dhexdiisa oo kale habeenkiina wuxuu arki jiray mugdiga qultu wa amaa maa dakarahu kaiirun min alqusaasi dadka qiseeya in badanoo ka mida waxay sheegeen iyo wahayruhum hayrkood annahu sala allahu calayh ali wasalam nebiga kaana yubsiru inuu arki jiray banaata nacshin banaata nacshin marka xidigaha cirka magac ay leeyihiin waa xidigo gaaro marka tiro ah oo marka toddoba meelaha tiradoodu ay tahay xidigaha noocaas ah ayaa nebiga uu arkayey amaaniyata kawaakiba sideed xidigood buu isagu arkaayey wannaasu dadkana inamaa yarawnahaa sabcatun toddobay u arkaayeen wannaasu inamaa yarownahaa way arkayeen sabcatan toddoba inay tahay falaslu kaalia falaslu asalkuna kadalika sidaas weeyaan ayb iyadoo laftirkeeda marka wax dacfibaa ku sugan waxyaabahan oo dhan ayb laa shaka laakiin nebigu inuu xawaastiisu dadka kale waa ka yani xawaasta nebiga iyo dadka kale yani xawaastoodu xagga quwada iyo xoogga ta nebigay ku badnayd shaki male oo markuu qandhoonaayo laba nin sida loo qandhaysiyaa loo qandhaysii jiray quwadiisa waxaa laga soo qaadan karaa maalintii xajatulwadaac boqol neef oo geela buu waday lixdan iyo saddex neef ayuu gowracay oo geel intii hartayna soddon iyo toddobada neefee hartayna wuxuu u dhiibay cali marka lixdan iyo saddex neef oo geela yacnii kartida uu ku gowracayuu lahaa rasuulku sal l slam dadka hadda jooga marka ugu aqoonis badan toban waa ku rafaadaya wakhti gaaban haddii la yidhaa tobankan ka baxa aad bay ugu rafaadayaan lixdan iyo saddex neef oo marka gowracay haadaa yani waxaa lagu tirin karaa middan laftirkeeda quwada quwada rasuulka sala allahu calayh waali wasalam dadka maanta joogana iyaga wax gowrac iskaba dhaafe maalinkaas oo ay acmaasha samaynayaanoo yowmulxaji l akbar waxa dhib iyo rafaad ay muujinayaan iyo kahashada iyo yani daalka waad yaabaysaan marka nebigu intaas waxaa u sii dheereed lixdan iyo saddex neef inuu gowracayo ou qudbaynayo weliba laa shaka marka xawaastiisu dabcan marka waana ka bara ka badnay dadka kale xawaastooda waana ka karti badnaayo ilaahay baa kartidaa ku beeray ayb sal اllahu alayh ali wasalama ayb masأalaة abnaaءu faaطimata yantasibuuna lلnebiyi ilmaha faaطime ay dhashay gaar ahaan nebigay u nisbe sheeganayaan baabkan masaladan marka saasu ka wataa qaala cثmaan bnu abi shayba can jariirin can shaybata bni nacaamata can faaطimata binti اlxusayn can faaطimata اlkubraa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam kullu bani aadama bani aadam oo dhan fainahum yunsabuuna ilaa cusbatihim fainahum yunsabuuna waxaa loogu abtiriyaa ilaa cusbatihim dadkaay kaaabayaalkood ay ka soo jeedaan qaraabada ay aabayaalkood ka soo jeedaan ilma adeertooda iyo isku abtirsadaan ilaa bani faatimata faatime ilmaheeda maahane fainahum yunsabuuna ilaya ayb kuwaanaa la ii nisbaynayaa wa ana anigana cusbatuhum baan ahay ninkay ku abtirsanayaanoo qaraabada iyo caaqilada u abaan ahay ankarahu اlimaamu axmed bnu xambal xadiidkan imaam axmed waa inkiray wagayruhu calى cuثmaana bni abi shayba way ku inkireen qaala alxaafid abu bakrin اlkhaiib khaiib اlbaqdaadi waxa uu yidhi waqad rawaahu hayruhu can jariirin cuثmaan keligii ma warinine hayrkiisna jariir baayaa uu ka wariyey waxaa xadiidka ay ku cileeyeen faaطimo bint اlxusein ma soo gaarin ayeeyadeed faaطima bint الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam faaطima bint اlxusein oo hadda xadiidkan ka warinayso faaطima binti rasuuli lah sal ا l slam oo ayeeydeed ma soo gaarin iyada inqiطaac baa marka xadiidka ku jira saasaa dacfi marka ugu jiraa ayb fasl fi اlishaarai ilى anwaaci الشhafaacati shafaacadii anwaacdeeda ishaaro la ishaarayo allatii yucdaahaa nebiyuna sala allahu calayh waali wasalam taasoo nebigeenna muxameda la siinaayo ayuu yidhi waa fasalkii ugu dambeeyey marka fa aclaahaa wa acdamuhaa wa awsacuhaa anwaacdii shafaacadii buu ka sheekaynaya marka calaaqaana marka ka dhexayso waxay tahay nebiga hadda markii adduunyada markuu dhashay ee uu soo barbaaray ee diintan iyo ula yimid ummadda waa anfacay markuu adduunyada ku noolaa dadkii waa anfacay in allaale intii rumaysay wuu anfacay khayr iyo nafci iyo wanaag iyo maslaxo adduuniya aakhira ayuu u sheegay sheegayou tusay nafciga rasuulka marka adduunyada keliya kuma eka aakhirada marka la tagana anfac badan buu leeyahay oo cid isagoo kale anficiisoo kale lahaanaysa aanay jirin walidaalika marka ummaddan xuquuq fara badan buu ku leeyahay nebiga sal l slam allah subxaanahu wa tacaala kadib bacd allaahi tacaala cid nebiga uga xaqnimo eh, yacnii cid xuquuq nugu oo ka badan xaqa nebiga sala allahu calayh waali wasalam oo kale ma jirto walidaalika marka wuxuu u dembaysiiyey aakhiro marka la tagana ummaddan wuxuu u taraya rasuulka sala allahu calayh waali wasalam fa aclaaha wa kan ugu sarreeya ugu weyninka badan wa ugu waasacnimada badan almaqaamu almaxmuudu waa maqaamka la mahadinayo alladii yargabu ilayhi اlkhalqu kaasoo khalqigoo dhan ay soo jerinayaan oy damacayaan ayb kulluhum dhammaantood fiihi nebiga ay ka raadinayaan liyashfaca lahum soo ugu ergeeyo iyaga cindallahi ilaahay agtiisa uu uga ergeeyo tabaaraka wa tacaala liya'tiya soo alle u yimaada lifasli اlqadaa'i dadka soo u kala saaro wa inqaadi اlmu'miniina iyo mu'miniinta inay badbaadaan min mu'miniinta badbaadintooda min maqaami اlmaxshari yowma alqiyaamati maqaamka meesha lagu kulansan yahay uu ka badbaadiyo <clears throat> wayukhallisahum ou markaasi yacnii ka saafigareeyo min mujaawa ou ka badbaadiyo ou ka bixiyo u ka nabadgeliyo min mujaawarati اlkufaar gaalada la deriska ay yihiin sou markaasi uga bixiyo fi lcarasaati banka dhexdiisa yanii marka banka qiyaamo la joogo muslim iyo gaal waa isdhex jooga marka dadkaas muslimga gaalba inay kala saaray rabaan kow mu'miniintii gaaladaas inay ka socnaadaan bay jecel yihiin kulli nebigaa marka ka ergeynaya ayb yus'aluhu aadamu aadam baa la su'aalayaa aadam marka waa sa'alo labadeedii mafcuul aadam waa naa'ibulfaacilkii waaye huda damiir yacni damiirka ku jirana waxaa weeyaan mafcuulkii labaad mafcuulkii labaad baa maadaama damiir mutasila uu yahay ficilka lagu dhejiyey yus'aluhu aadamu aadam baa la su'aalayaa taasi wanuuxun waibraahiimu wamuusa waciisa salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhim fakullun yaquulu mid kasta wuxuu dhahayaa lastu bisaaxibi daalika kaagaas saaxibkiisa ma ahi aniga fayatuuna ilaa muxamadin bay u imaanayaan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi fayas'aluunahu daalika way weydiinayaan fayaquulu wuxuu dhahayaa ana lahaa ana lahaa ana iskale ana iskale anay ii sugnaatay fayanطaliqu waa tegayaa fayashfacu cinda allaahi ilaahay agtiisuu ka ergeynayaa fii dalika shanigaas waqad taqadama basdu daalikana way soo hormartay markaa waa sujuudayaa ilaahay buu baryayaa allow ammaanayaa markaas ayuu alla subxaanahu wa tacaala dadkii kala xukumayaa oo markaa nebiga la dhahayaa ishfac tushafac waqul dheh yusmac laka waa lagu maqlayaa almaqaamu الثaanي maqaamka labaad marka maqaamkaas gaal iyo muslim nebigu waa mahadinaya almaqaamu الثaanي maqaamka labaad min maqaamaati shafaacati ah shafaacatuhu fii aqwaamin min ummatihi ergeyntiisa uu ergeynayo kooxo aqwaam qoomam oo min ummatihi ummaddiisa ah qad umira bihim la amray ila naari naarta intii kaa loo amray allaa yadkhuluuhaa inaynan gelin ayuu uga ergeynayaa qolo markaa la xukumay oo naarta aadan la yidhi oo naartii u sii socda ayaa alla uu baryayaa nebiga sal ll slam ilaahu kuwan daa ii daa markaasaa laga aqbalaya waa ka soo celinaya ayb maynan gelin marka kuwan naarta ayb wadalika bayinun kaasi waa mid cad buu yidhi fi اlxadiiثi اladii rawaahu اlxaafiظu abu bakrin cabdullaahi bni moxamed bni abidunya abu bakr bnu abidunya kitaabkiisa ayay ku caddahay raximah اllahu fii kitaabihi ahwaalu اlqiyaama fii fasli الshafaacati min aakhirihi xayثu qaal kitaabka aakhirkiisu shafaacada uu u gunteeyaa wuxuu yidhi xadaثna saciid bnu muxamedi اljarmiyu qaala xadaثna abu cubaydaة اlxadaad qال xadaثna mحamed بن haaبit الbunaniي can cubayd الlahi bn cabdالlahi bn الxاariث bni nawfl can abiihi can cabdالlahi bni cabaasin qaala qaala rasuulu الlahi sal اه ly slam yunsabu lilأnbiyaaءi ambiyada waxaa loo taagayaa manaabira manaabir <coughs> min dahabin yunsabu lilambiyaai manaabiru min dahabin ayaa loo taagayaa fayejlisuuna calayha way ku fadhiisanayaan manaabirtaa korkeeda wayabqaa mimbarii mimbarkaygaa baaqi noqonayo laa ajlisu calayhi ku fadhiisan maayo mimbarkayga korkiisa aniga ayb qaa'iman bayna yaday illaahi xaalaan ahaanoo taagan ilaahay hortiisa muntasiban biummatii ummaddayda u taagan ayb waxaan isu taagay oo yacnii aan markaas u taagnahay ummaddayda fariisan maayo ummaddii baan u taaganahay makhaafata an yabcaثa bii ila اljannati ayb inuu markaa ila bixiyo jannada intii ka ah ayb wa tabqaa ummatii bacdii ummaddayda marka baaqi ahaanayso oo tabqaa markaa ay baaqi ahaato ummatii ummaddayda bacdii gadaashayey ayb marka wuxuu leeyahay waa taagnaanayaa cabsi aan ka cabsanayo inuu alla aniga jannada ii diro an yabcaa bii ila اljannati jannada inuu ii bixiyo ii diro oo ummadaydiina markaa watabqaa ummatii ummaddaydana bacdii gadaashay ay baaqi iska harto meesha ku harto ayaan ka cabsanayaa buu leeyay marka waa taagnaanaya faaquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi ummatii rabbiyo ummaddaydii fayaquulu اllahu tabaaraka wa alla wuxuu dhahayaa yaa muxamadu wamaa turiidu maxaa rabtaa an asnaca biummatika ummaddaada inaan ku sameeyo faaquulu waxaan dhahayaa yaa rabbi cajil xisaabahum rabbiyow xisaabtooda soo dedeji fayudcaa bihim waa loo wacayaa fayuxaasabuuna iyagaa la hor xisaabayaa waa la xisaabayaa fa waxaa ka mid noqonaya man yadkhulu اljannata mid jannada gelayo biraxmat illahi ilaahi naxariistiisa ku gelayo wa minhum man yadkhulu اljannata bishafaacatii waxaa ka mida mid jannada gelaya shafaacadeyda ku gelaayo famaa asaalu ka tegi maayo ashfacu inaan u er-, ergeynayo xataa ucdaa inta layga siiyo sikaakan birijaalin qad bucia bihim ila الnaar ayb xataa ucdaa inta layga siiyo sikaakan yanii rajisaro waxyaaba yani waraaqo lagu qoray birijaalin rag qad bucia bihim loo bixiyey ila naar magacyaa la siinayaa marka meel ku qoran oo markaa ay ku qoran yihiin dad rag ummadeyda ka midoo naarta marka loo bixiyey ayb oo naarta yani aadan la yiri xataa ina maalikan maalik khaazina jahannama jahannama yanii khaasinkeedaah yaquulu wuxuu dhahayaa yaa muxamadu muxamedow maa tarakta linnaari liqadabi rabbika liummatika min niqmatin ayb maa tarakta linnaari ayb oo ilaa marka maalig oo malagii naarta haye oo dhahaya muxamedu muxamedow maa tarakta linnaari naartii ugama aadan tegin liqadabi rabbika rabbigaa caradiisa darteed liummatika um-, eh, ummaddaada oo u carooday min niqmatin wax yacnii ugama aadan tegin niqmo iyo shiddo ah iyo balaayo ah wa qaala aydan oo yacnii shafaacada ugu ergeynta ugu ergeynayo ummaddaas yaa markaa maalig uu sidaa ku dhahayaa wa qaala ayضa waxa uu yidhi ibn abi dunya waay xadaanaa ismaaciil bnu cubayd bni cumayrin bni abi bakr bni abi kariim ibni abi bakrin abi kariimata qaala xadaanii muxamed bnu salmة can abi cabdالraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can ilminhaali bni camrin can cabdillaahi bni اlxaariث can abi hurayrata qaal yuxsharu الnaasu curaatan dadkaa la soo xashrinaya iyagoo qaqaawan fayajtamicuuna way kulmayaan shaakhisatan absaaruhum iyadoo argyadoodu ay taagan tahay ila samaa'i samada xaggeeda u taagan tahay yantadiruuna ay sugayaan fasla alqadaa'i kala bixinta qadaha alle kala saaritaankaas iyagoo markaas sugayo qiyaaman iyagoo taagtaagan arbaciina sanatan afartan sano fayanzilu اllahu tacaala allah soo degaya min alcarshi ila اlkursiyi buu usoo soo degayaa fayakuunu wuxuan ahaanayaa awala man yudcaa fayakuunu wuxuu ahaanayaa awala man yudcaa qofka ugu horeeyo loo yeero ibraahiimu baa ahaanaya alkhaliilu yacnii fayakuunu ibraahiimu alkhaliilu awala man yudcaa ibraahim wuxuu noqonayaa ibraahiimu alkhaliilkan ugu horeeyo loo yeero fayugsaa qudiyatayni min aljannati laba maroo yacnii jannada ka ahaatay ayaa lagu marshinayaa uma yaquulu wuxuu dhahayaa udcuu lii annabiya alummiya muxamadan sala allahu calayh ali wasalam iigu yeera nebigii ummiga ahaa muxamed sala allahu calayh wasalam qaala waxa uu yidhi faaquumu waan istaagayaa fa uksaa waa la imarshinayaa xullatan dhar isku jooga min iyaabi اljannati jannada dharkeeda ah qaala wayufajaru lii alxawdu waxaa la iisoo burqinayaa markaa oo la iisoo dilaacinayaa xawdkeygii darkii kowfar baa laga soo dilaacinaya wa carduhu ballarkiisa xawdkaa kamaa bayna aylata ila alkacba ayla waa dhulkan shaam ay ku taallaa falastiin ila alkacbati ilaa kacbada ayaa ballarkiisu la egyahay qaala fa ashrabu waan cabayaa waaqtasilu waan qubaysanayaa waqad taqaacad iyadoy go'gooday acnaaqu اlkhalaa'iqi khalqiga luqumahooda min alcadashi ay u laabantay oon dartiisna uma aquuumu waan istaagaya can yamiini اlkursiyi kursiga midigtiisa laysa axadun qof yowmaydin maalinkaasi qaa'iman uunan taagnayn dalika almaqaam booskan booskaasi hayriyi qofaan aniga ahayn ma taagna maalinkaas uma yuqaalu sal weydiiso tucda lagu siiye waa lagu siinaya washfac irgee tushaffac laga irga aqbale qaala faqaala rajulun ninbaa marka wuxuu yidhi tarjuu liwaalidayka shay-an yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo labadaada waalid wax muu rajaynaysaa qaala waxa uu yidhi innii anigu la shaaficun lahumaa mid u ergaynayaan ahay labadooda ucdiitu ow munictu ama hallay siiyo ama hallay diido waan u ergeynayaa wamaa arjuu lahumaa shay-an laakiin waxba u rajayn maayo labadooda aniga laakiin waa isku dayayaayo yanii waa sabaa inaan u shafaaco waa isku dayaya ayb axaadiitan marka yanii waalidka rasuulka sala اllahu alayh ali wasalam horaan u soo marnay kitaabka awalkiisaan ugaga soo hadalnay ayb uma qaala اlminhaalu xadaanii cabdullahi bn اlxaariث ayضa ana nabiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaal amuru biqowmin min ummatii baan marayaa qowm ummaddayda ka mida qad umira bihim ila annaar naarta la amray inay aadaan fayaquuluuna yaa muxamed waxay dhahayaan muxamedow nunshiduka shafaacata shafaacadaan kugu dhaarinaynaa waan ku dhaarinaynaa inaad noo ergeyso qaala faamuru اlmalaa'ikata an yaqifuu bihim malaa'igtan waxaan amrayaa horta inay istaajiyaan qaala faanطaliqu waan tegayaa faasta'dinu waayo meeshaas faasta'dinu cala rabbi caza wajalla rabbi baan ka idin dalbanayaa fayudanu lii waa la idmayaa faasjudu waan sujuudayaa waaquulu yaa rabbi qowmun min ummatii qowm ummaddayda ka mida qad ama qad amarta bihim ila annaar naar baad amartay inay aadaan kuwaasaan marka erge kaaga rabaa ama yacnii iyagaan erge u ahay marka faasjudu iyo faasta'dinu iyo kulli waxay tusaysaa shafaacada inay ku xihan tahay markuu alla idba ka inay tahay ayb waa ninaan marka aakhiray xaalkeeda aqoonin qofka isaga uun iskaga arka yacni meesha in laga hadhadli karo laga buuqbuuqi karo qofka u arko waa ninaan alla cadamadiisana aqoonin aakhirana waxba ka aqoonin maalinkaa marka ambiyada ilaahay baa aamusan oon ku dhicin oo nebi walbaa uu leeyahay maanta rabbigay wuu carooday wuu carooday caro uusan hadda ka hor caroonnin weligiina aanu caroonnin lastu lahaa lastu lahaa lastu lahaa mid walbaa uu leeyahaybshib rabbi sallim sallim waayo hadalkooda rusushii ayb marka wuxuu yidhi eh, qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu dhahaya indaliq tag faakhrij minhum soo bixi faandaliqu waan tegayaa faukhriju man shaa allaahu an ukhrija waxaan soo bixinayaa kuwii alla uu doonay inaan soo bixiyo uma yunaadi albaaquuna kuwii kalaa meesha ku haray naarta yaa qaylinaya iyagana yaa muxamadu ninshiduka shafaacata shafaacan kugu dhaarsanaynaa oo inaad noo ergeyso faarjicu ilaa rabbi rabbi baan u laabanayaa caza wajalla faasta'dinu waan idin dalbanayaa fayudanu lii faasjudu waa sujuudayaa fayuqaalu lii irfac ra'saka sal tucdah washfac tushafac faaquulu qowmin min ummatii qad umira bihim ila annaar dad ummaddayda ka midoo naarta loo amray inay aadaan qaala fayaquulu indaliq tag faakhrij minhum soo bixi naarta ka soo saar qaala faanطaliquu faukhriju man shaءa allahu an ukhrija uma yunaadi albaaquuna kuwii kale haddana dhawaaqayo yaa muxamadu ninshiduka shafaacata farjic ila rabbi caza wajalla faarjicu ila rabbi rabbi baan u noqonaya caza wajalla waasta'dinu fayu'danu lii faasjudu fayaquulu irfac ra'saka sal tucdah washfac tushafac faaquumu faunii cala rabbi rabbi baan ammaanayaa bianaa'in ammaan lam yuni calayhi axadun qofna uusan ku ammaanin hadda ka hor alle uma aquulu markaa nebiga xataa markaas baa la barayaayoo lagu ilhaaminaya loo furaya uma aquulu waxaan dhahayaa qowmun min ummatii qad umira bihim ila annaar fayaquulu indaliqtag faakhrij minhum soo bixi qaala faaquulu waxaan dhahayaa rabbi rabbiyow ukhriju minhum waan soo bixinayaa man qaala laa ilaaha ila allah miyaan soo bixiyaa qofkii laa ilaha illa allahu yidhi iyo waman kaana fii qalbihi midqaalu xabbatin min iimaan iyo qofka ay qalbigiisu ku jirto xabbad riwaayada qaar waxay leedahay khardalka geedka la yidhaha iniintiisu yar tahay geedkaasoo kale wax u dhigmo qofkay qalbigiisu iimaan uu ku jiro miyaan soo bixiyaa qaala fayaquulu yaa muxamed laysat tilka laka tilka lii laysa tilka taadaasi laka adig kuuma sugnaanin tilka taadaasi lii anay ii sugnaan adiga inta sujuud calaamadahood ku taallo ka soo bixi riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan markuu nebigu soo bixiyo wixiiba calaamad uu ku yaqaanay intii uu calaamad ku yaqaanay buu soo bixiye ayaa shafaaca <clears throat> uu ku soo bixinaya qoom kalea weli naarta ku sii jiro nebigu isagu ounan ogeyn calaamad aan lahayn laakiin adduunyada iimaan saxiix uga baxay kuwaas alla unbaa garanaya subxaanahu wa tacaala markaabuu wuxuu leeyahay alla waa markuu alla dhahaayo shafacat اlmalaa'ikatu wa shafaca الnabiyuuna wamaa baqiya ilaa arxam الraaximiin malaa'igtii waa ergeeyeen nebiyaalkii waa shafaaceen ma harin ilaa arxam الraaximiin ani unbaa haray buu leeyahay markaasu wuxuu ka soo bixinayaa naarta dadka ugu dambeeya mu'miniin naarta laga soo bixiyo <clears throat> qaala faanaliqu qaala wuxuu leeyahay markaa wuxuu yidhi faandaliqu waan tegayaa faukhriju man shaa allah waan ukhrija waxaan soo bixinayaa ciddii alla doona inaan soo bixiyo qaala wayabqaa qowmun dad baa baaqi noqonaya fayadkhuluuna naara naartay gelayaan fayucayiruhum ahlunaar ahlunaarkiibaa ceebaynaya marka fayaquuluuna waxay dhahayaan antum kuntum tacbuduuna allah idinku allah baad caabudi jirteen walaa tushrikuuna bihi ilaahayna uma shariig yeeli jirin adkhalakum fi اnnaar camalkiinaasaana naarta idin geliyo hadda waa ka naartaan ugula jirtaan towxiidkii muxuu idiin faa'iideeyey marka qaala fayaxzanuuna lidaalika arrintaabay u tiiraanyoonayaanoo waa u murgaayaan qaala fayabcaثu اllaahu caza wajalla alla wuxuu soo bixinayaa malakan malak bikuffin min maa'in sacab biyoa buu la soo bixinayaa bikafin min maain kufin buu bikafin min maa'in buu sacab biyoa buu la soo uu la soo dirayaa alla malag fayandaxu bihaa wuu ku shubayaa marka fii naari naarta dhexdeeda ayuu kula shubayaa falaa yabqaa axadun axad ma baaqi noqonayo min ahli laa ilaaha ila allah ah ilaa oo naarta ku jira ilaa waqacat fii wajhihi wejigiisay ku dhacaysaa biyahaasi ilaa waqacat fii wajhihi wejigiisa korkiisa waxaa ku dhacaya minhaa biyaha xaggooda qadratan dhibic yaa uga dhacayso qaala markaa waxau yidhi yucrafuuna bihaa dhibicdaas baa marka lagu aqoonsanaya hadhow marka lagu aqoonsada marka calaamadda alla uu siiyo wayaqbiduhum ahlunnaar dadkii ahlunaarkae gaalada ahaabaa markaasi iyagoo kale yaa idinka dhigay dhahayaan waa majeersanayaan ayb uma yakhrujuuna way soo baxayaan fayadkhuluuna aljannata bayayay gelayaan fayuqaalu lahum waxaa la dhahayaa indaliquu taga fatadayafuu annaasa ayb dadka marka martisoorka dalba falow anna jamiicahum dhammaantood haddii nasaluu ay degaan birajulin waaxidin hal nin ay ku degaan kaana lahum cindahum saca kaana lahum cindahu sacatun hal nin oo ahlujannaha hadday ku degaan oy marti u noqdaan dadka intaa la eg wax ku filan buu ninkaa ahlujannaha haystaa wayusammawna kuwa waxaa lagu magacaabaa almuxarariina kuwii la soo xoreeyey ayaa lagu magacaaba haadaa marka waxaa weeyaan fadlu laa ilaaha ila allah kelimaddan tawxiidka fadligay leedahay cibaadada alle keliya la caabudaha fadliga ay leedahay xataa haddii qofku naarta uu ku galo ilaahay ma yani marnaba ma alla mar walba waa ogyahay meeshaan uga tegi maayo qof mu'min laa ilaha illa allahu dhahayo tawxiidsaday ayb dadkan marka waxaad dareemaysaa qoladan marka ugu dambaysa xataa iyagu inay dhaheen waxaa lagu ceebeeyey antum kuntum tacbuduuna اllaha walaa tushrikuuna bihi marka tawxiidka iyo shirki la-aantu waa waa asalka lagu badbaado ee dadkan dad marka iyagu isku qasta maaynan ahayn tawxiid iyo shirki dadka tawxiidka iyo shirkiga isku qaso oo iyaga yacnii cibaado alla lahaa cid kale u iilo u leexiyo iyagu waxaa weeyaan yanii shirki bay allah subxaanahu wa tacaala kala hortegayaan qofkii alla shirki kala hortagana maalinkaas ada waa khasaaran caro allah ku dhacayso walciyaadu billah ayb marka qofku maxaa la gudboon waxaa la gudboon inuu ku gows adeegan nam si xataa hadduu naarta galo ilaahay naarta nama geliyee tawxiidkiisaas uu ugu ushinsado ayb laakiin ruuxa aan tawxiidka lahayn xaalkiisu aad uu khatar u yahay ayb dadkana waxaa weeyaan meesha laga galay zamankan meela dad badan meesha laga galay waa tawxiidka war xaqaa ilaaha idin abuurtay xaqiisa u baraxtira dadkan aad ku qaylinaysaanood magacyadooda afar iyo labaatanka saaca haysaan iska daaya idinka idinma abuurin idinma irsaaqaan waxba idinma siiyaan waa dad idinka idinla mida daaya ee rabbiga noolen dhimanaynin gacan yacnii tala saarta dadkii intaas bay dulmi iyo meelka dhac iyo waxbaa la dhacniyey waxaa la duray iyo intaasay u qaadanayaan waxaa kaloo marka xadiitan ay tusayaan laa ilaha illa allahu qiimaheeda ilaahay agtiisa waa ka weyn tahay waa kaas dadkaas meeshaa ku jiro ee halkaas ku dhex jiro <clears throat> ayaa marka malag uu u soo amraya markaas biyo ayuu ku shubayaa calaamad baa marka ka muuqanayso dadka kale ahlunaarka aanay haysanin laa ilaha illa allahu qofka muuminkaana inay la weynaataan qofka hadduu qofka yacni muslimka ee shahaadanaayo isagu markaa yacni islaamnimadii waxaan ahayn aan rabin oo islaamnimadii markaa jahliba hadduu doono haiskaga sugnaadee qofkan isagu marka shahaadataynkii inta ku dhawaaqay ikhtiyaaran ugu dhawaaqaayo oo haddana iyada dadkeeda inuu noqdo rabo oo iyada inay ka burto maanta ka yacnii naf iyo maal dhaayacnii dhaafsiisan lahaa intay iyada ka buri lahayd dadka sidaa laa ilaha illahu u jecel kuna dhawaaqayo inaan lagu xadgudbin oo qofku hadduu kaa magan gala laa ilaha illa allah inaad deysid dadka marka waxaa weeyaan dadka ama shahaadanaayo ama yacni towxiidsanaayo ama islaamnimada aynan deeqin oon dadka ku dhaafaynin islaamnimada ee waxuu haysta marka ku sii daynaayo adduun iyo aakhiro waa kala badan yihiine aakhiro isagana kugu soo dhegayaan dunyadan maxay tahay qofku intuu ku noolaa ilaahay baa qoray wakhti xadidan oo kooban waay isagoo kolna wakhtigiisa ma dhaafeen laakiin adiga laa ilaha illa lahu ku jeesjeesay yani xaggee ka gelaysaa ilahay agtiisa laa ilaha illa iga kaa celisay iyo qofku hadduu iska yidhaaha ayb ama boqol ashahaado wax kuu tarta iyo ama waa ku dilayaaba ashahaadaba yani waxaa weeyaan waa istihaana oo laa ilaha illa lahu lagu samaynayo qof mu'min oo ah ahlu tawxiidna taas inuu aad uga dheeraado marka laa ilaha illa lahu waa shicaar diintay u weyn tahay qofkaan iyada weynaynin oon ixtiraamin diin waxba uma hayaafii hada alxadiii waladii qablahu xadiidkan iyo kii ka horreeyey dhexdooda waxaa ku sugan maa yadullu calaa annahu sala allahu calayh waali wasalama wax tusayo nebigu yashfacu fii qowmin inuu qolo u ergeynayo qad umira bihim ila الnaar naarta loo diray lianlaa yadkhuluu ila annaar naartasaynan u gelin wafii hada alxadiidi aani xadiidkan labaadna annahu karara fiihim ashafaaca shafaacadii buu ugu celceliyey fayashfacu fii daa'ifatin minhum qolo iyaga ka miduu u shafeecaya uma fii aakhariina uma fii aakhariina bacda aakhariina kuwo haddana kuwo kale ka dambeeya kullu hada kan dhammaantiis qabla dukhuulihim الnaar waa intaanay naarta gelin walihada qaala fii aakhiri اlxadiidi wuxuu yidhi wayabqى qowm fayadkhuluuna الnaara bay gelayaan wahada alxadiidu mursalun weeyaan xadiid kale u markhaati kacaysa laakiin faraha badanoo saxiixaynka ku sugan wqowluhu fi اlxadiiثi اlأwli faminhum man yadkhulu اljannaةa biraxmat اllaahi waminhum man yadkhulu اljannaةa bishafaacatihi daliilu cala almaqaami الثaaliثi maqaamka saddexaaday deliil u tahay waa maxayna wahuwa shafaacatu waa shafaacada liaqwaamin oo u ergeynayo qolo tasaawad xasanaatuhum wasayi'aatuhum dad xasanaadkoodii sayi'aadkoodii ekaaday falam yastaxiquu dukhuula اljannati aan mutaysanin walam yastawjibuu aanna waajibsanin addukhuula ila الnaar naar gelitaankeeda fayashfacu fii an yadkhuluu اljannata waa u ergeynayaa marka nebiga inay jannada galaan wa ama almaqaamu الraabicu maqaamka afaraad min maqaamaati الshafaacati fahuwa الshafaacatu liahli اlkabaa'iri waa dadka dunuubta waaweyn galay shafaacada oo u shafeecayo aladiina udkhiluu الnaara kuwaasoo markaasi naarta la geliyey liyakhrujuu min annaar say naarta uga soo baxaan waqad tawaatarat bidalika alaxaadiiu axaadiidtii baana taasi ku tawaaturtay can rasuuli اllahi sal ll ly slam fi الصixaaxi wاlmasaaniidi wagayriha min kutub اlislaam waqad ajmaca calaa qabuulihaa ayb shafaacada aqbalitaankeedana waxaa ku ijmaacay a'immat اlislaam islaamka imaamyadiisa fii qadiimi dahri wa xadiidihi wakhtigii hore iyo wakhtigii dambeba walam yukhaalif fii dalika arrinkaana ma khilaafin oo ma diidin ila alkhawaariju unbaa khilaaf ka keentay oo iyagu waxay dhaheen nin naar galay ma ka soo baxaayo nin naar galay ka soo bixi maayo ayay dhaheen khawaarijtu amaa a'immatlislaam waxay yidhaahdeen dad naarta gelaayo laga soo bixinayo jiraan iyaga xaggee laga galay marka khawaarijtuna ma dad iyagu waxay ahaayeen iyagoon wax aayada haysanin wax xadiida haysanin bannaankaas iska maray may ahaayeenna maya dadkan iyagu waxay ahaayeen dad aayaad qur-aanka ku soo arooray ayaa macnaheedii iskaga ekaaday markaasay gafeen waxaad ogaataa weligiis nin qaldan cidla ma taagnaanayo isaga ninku markuu qaldan yaho si kasta u qaldan yahay aayado qur-aan waa inuu akhriyo nin meel iska taagan waxba akhrinaynin ma jiro oo diinan sheegaya ku dhahaya walidaalika marka wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen rabbanaa inaka man tudkhil الnaara faqad akhzaytahu wamaa lilظaalimiina min ansaar aayaddaasay ku dhegeen marka inaka man tudkhil الnaara qofkaad naarta gelisa ilaahu faqad akhzaytahu waa dullaysay ayb marka qof naartii laga soo bixiyeyna qof la dulleeyey maahan bay yidhaahdeen iyo aayaad saas oo kale ah laakiin kuwaa la tilmaamayo waa kuwii gaalnimada ku dhintay ee gaalada ahaa amaa dadka muminiinta shafaaca iyaga gaarayso waman taabacahum iyo ciddii iyaga mutaabacaysay oo raacday fii bidcatihim ku raacday min almuctasilati iyo wakayrihim ah wahum iyaguna maxjuujuuna bilxadiii xadiidka kuwa lagu xujaynayo waa almutawaatiri xadiidka mutawaatirka ah alladii yaltasimuuna alqowla bihi kaasoo ay laasimsanayaan inay yidhaahdaan oy qaataan axaadiidta mutawaatir iyo aad axaad ma rabnay dhaheen mutawaatirkana waa rabnaa mutawaatirkii baa lagu xujaynaya marka axaadiidta shafaacadu ila waa mutawaatire walaakin lam yuxid cilmuhum cilmigoodu ma koobin bitawaaturihim yani dad jahliyo diinka jahli kaga sugan waayo axaadiidtii shafaacada inay mutawaatirtaa cilmigoodaan gaarin faqad kadabuu bimaa lam yuxiiطuu bicilmihi marka waxaynan cilmi ku gaarin ayay beeniyeen taasina waa waxuu waxaanay aqoon iyo cilmi ku hareeraynin oo aynan ku koobin bay beeniyeen falaa cudra lahum wax cudurdaara ma leh walaakina man kadaba bikaraamatihi lam yanalhaa laakiin nebiga karaamadiisa ninkii beeniyey ile shafaacadu waa nebiga karaamadiisee waxa lagu maamuusayee lam yanalhaa ma gaarayo shafaacada oo waa ka qadaya oo ma helayo balaa wallaahi lahu fii dalika almaqaamu alacdam lahu nebigu wuxuu leeyahay fii dalika kaagaas almaqaamu alacdam maqaamka weyninka badan wayashfacu fii khuruuji asxaabi اlkabaa'iri maratan bacda maratin dadka dunuubta waaweyn galay waa u ergeynayaa kol bacda kol kale xataa tabluqa arbaca maraatin intay afar mar gaarto kamaa jaaءa bidalika alaxaadiid sida axaadiidta ay ku timid sidaas wayashfacu الnabiyuuna fii umamihim nebiyaalkana ummadahooda waa u shafeecayaan waa u ergeynayaan wاlmu'minuuna mu'miniintana fii ahaaliihim eheladooday u shafeecayaan iyo waasxaabihim asxaabtooda min alcusaati ah wayashfacu اlmalaa'ikatu ayضan malaa'igtuna waa shafeecayaan waa ergeynayaan uma bacda dalika kullihi kaagaas dhammaantiis kadib yukhriju اllaahu min annaari alla naarta wuxuu ka soo bixinayaa man lam yacmal khayran qatu qof aan khayrba samaynin ayuu ka soo bixinayaa ayb <clears throat> man lam yacmal khayran qatu marka camalku kou noqonaya camal qalbiga ah, mase camal wuxuu noqonayaa jaarixi ah yacnii camal qalbi ah maa laga wado isaga qofaan camal qalbiga ah la imaanin dee camalkii qalbiga waxaa ka mida ah kuwa aan islaamkuba ansaxaynin biduunihi islaamku kuwa aanu ansaxaynin ilaa in la helo maaha xubbiga asalkiisa iyo yacnii tasdiiqii iyo khushuucii iyo ama khuduucii iyo khawfkii aslulkhawfkii iyo waxyaabahaas o dhan waa acmaal qalbi ah qofkuna tawxiid uma ansaxayo haddii tasdiiq la waayey ee rumayn marka camalkan la sheegayo camalka waxay ku xambaaraan culummada badankood acmaaluuljawaarix qaaraa ah marka laakiin salaadda ka reebo iyagana oo waxay leeyihiin salaadda iyada qofka ka tagaa waa weeyaan iimaankiisii islaamnimadiisii ma ansaxaya ma ansaxayo lam yacmal khayran qadu marka salaadda waa laga soo reebayaa bay dhahayaan calaa kullin siyaabahaas ay marka tilmaamaan wa kaana fii qalbihi min aliimaani qalbigiisana uu ku jira iimaanka maa yazinu wax u miisaan dhan midqaala daratin dhuuricaso wax la eg waman qaala yowman min addahri qofkii yidhaa maalin iyo qofkii yidhi maalin un maalmaha ka mida buu ka soo bixinayaa nebigu naarta waman qaala qofkii yidhi buu ka soo saarayaa yowman maalinoo min addahri zamanka un ka mida laa ilaaha ila allahu yidhi mukhlisan iyadooy daacad ka tahay oo qalbigiisu marka saafi kaga dhigaaya ikhlaaska marka shirkina ka baraxtiraayana waa ku jiraan almaqaamu alkhaamisu maqaamka shanaad shafaacatuhu lilmu'miniina waa ergeyntiisa oo mu'miniinta u ergeynayo bacda maa yajuusuuna asiraata markay siraadka gudbaan fii an yu'dana lahum in loo idmo fii dukhuuli اljannati siraadka markay gudbaan mu'miniintii waa la xabisayaa meel buundaa baa lagu xabisayaa qandara'ah iyagii baa layskaga qisaasayaa dadkii waxay adduunyada ku kala geysteen iyo ayb dhandarada marka muddada lagu xabisayo iyo intaanay jannada gelin iyo nebigaa marka jannadii u furi dalbaayo oo isaga marka yacnii yaa laga furaya <coughs> markay siraadka soo gudbaan kabacdina shafaaco oo u shafeecayaa jirto fadakara wuxuu sheegay annahum ya'tuuna aadama uma nuuxan waibraahiima wamuusa uma ciisa bay u imaanayaan uma ya'tuuna muxamadan sala allahu calayh waali wasalam fayashfacu lahum waa u ergeynayaa fayushafacu waa laga shafaaco aqbalaya salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ilaa yowmi اddiin wayashhadu lahu xadiidu anas xadiidka anas baana u markhaati kacayo fii saxiixi muslim yaa xoojinayo ana rasuula اllahi sal ly slam qaal ana awalu shafiicin fi اljannati jannada dhexdeeda anigu waxaan ahay kan ugu yacnii midka ugu horeeyo ka shafeeco meesha almaqaamu الsaadisu maqaamka lixaad min maqaamaati shafaacati shafaacatuhu calayhi الsalaaةu wasalaam fii rafci darajaati bacdi اlmu'miniina fi اljanna waa shafaacada nebigu uu ergeynayo ee ku saabsan darajaadka kor u qaadistooda darajaati bacdi almuminiina muuminiinta qaarkood darajaadkooda kor u qaadisteeda fi jannada dhexdeeda dad muuminiinoo jannadii galay ayuu nebiga alla u weydiinayaa in darajada ay uga jiraan mid ka sarraysa loo qaado wa haada mima waafaqa calayhi almuctasilatu wagayruhum qoladii shafaacada ahlu kabaa'irta diidday iyagu middan waa oggolaadeen buu yidhi <clears throat> wa daliiluhu xadiiu ummi salamata aladii fii saxiixi muslim ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka lamaa maata abuu salamata markuu dhintay qaala waxa uu yidhi allahuma اkfir liabi salma warfac darajatahu fi اlmahdiyiin ilaahu abuu salama u dembi dhaaf derajadiisana kor yeel fi اlmahdiyiina maca almahdiyiin ayb wakhlufhu fii caqibihi fi اlghaabiriin ciribtiisana ilaahu yani wax isaga ka yanii wanaag uga khaliif yeel ayb dadka isaga gadaashiisa ku baaqi noqonayo ku haraayo ayb oo isaga yacnii bedel fiican ka sii waqfir lanaa walahu yaa rabba alcaalamiina waftax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiihi wafsax lahu fii qabrihi waasici wanawir lahu fiihi wahada alxadiidu alaakharu iyo xadiidkan kale can abi muusa alashcariyi radi allahu canhu annahu lama ukhbira rasuulu اllahi sal l slam nebiga markii loo sheegay bianna abaa caamirin abuu caamir abuu muusa alashcari adeerkii qutila biawdaas in lagu dilay tawada'a rasuululahi sal l slam nebiga waa weysaystay uma rafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday wa qaala waxa uu yidhi allaahuma akfir licubaydin ilaahu cubayd u dembi dhaaf abi caamirin waajcalhu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana waxaad ka yeeshaa oo ka dhigtaa fowqa kahiirin min khalqika dad badan oo khalqigaaga korkooda ilaahu ka yeel marka derajadiisa in kor loo qaado alla u weydiiyey labadan xadiidba marka waxay tusayaan shafaacaadka nebiga waxaa ka mida mid iyadu ah dadka jannada gale mu'miniinta darajaadkooda kor inay meeshay joogaan meel ka sarrayso in la geeyo inuu nebiga ugaga ergeynayo rawaahu shaykhaani fi saxiixayn ayb hada aakhiru maa wujida fii hadihi siirati الnabawiyati mima allafahu wakatabahu biyadihi ashaykhu اlimaamu اlxaafiظu alcallaamaةu shaykhu اlislaam barakaة اlanaam الشhayku cimaad الdiin ismaaciil bnu kaثiir cafa اllahu canhu bimanihi wakaramihi inahu gafuuru raxiimu jawaadu kariimu naqalahu اlcabd اlfaqiir waxaa soo guuriyey alcabd اlfaqiir sulaymaan almadiniyu khadimu xarm النabiy sal ا l slm غafar اllahu lahu walijamiici اlmuslimiina aamiin walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin taariikhdu toban markay ahayd min shawaal sanata arbacin وamaaniina وasabcimiئa toddoba boqol siddeetan iyo afartii ayb ayuu soo guuriyey waxaana daahir sida muuqanayso intan inuu ku ekeeyey inta la helay inay intan tahay waxyaabo kalena laga yaabo inay maqan yihiin khatamaha allaahu bikhayrin wacaafiyatin innahu waliyu اlumuur kitaabkan marka halkaanu ku dhammaaday ilaahay subxaanah wa tacaala inaanu ugu anfacan weydiisanaynaa alxaafid ibnu kaiir oo kitaabka qoray in ilaahay subxaanaه wa tacaala isagana wixii uu alle ka rajaynayay inuu ku siiyo innaga iyo iyaga iyo ahlu cilmigii aan ka faa'iidaysannay dhammaantood ilaahay waxaan dhammaan waxaan u weydiinaynaa annagana weydiisanaynaa inuu jannada nagu kulmiyo waxaadna dareemaysaa qiimaha uu cilmigu leeyahay maxaa yeelay alxaafid ibnu kaiir kitaabkan jumlooyinka uu ku aruuriyey ee isugu jirta yani dhacdooyin taariikh ah iyo dhacdo yacnii iyo axkaam fiqhi ah ee ama xalaal xaaraan gelayso ama gelayso waajib iyo sunno iyo waxyaabo lamida gelaysa dhammaanteed musanafkaa musanafkaas ama kitaabkaa la alifay oo isaga marka ka haray <clears throat> maanta marka waxay u tahay waxyaabihii isaga ka haraayey qofka ee uu markuu dhinto kadib ajar iyo fara badan uu ka helaayey ayay tahay marka ow cilmin yuntafacu bihi weeyaan marka qofkii dhagaystay ee fahmay isaguna inuu dadka gaarsiiyo isaguna si uu markaa in allaale intii fahamtay iyo kuway sii fahamsiiyaanba markuu dhinto ka bacdi si uu markaa ajar uga helo taasaa marka yacnii waxaa muhimkaa ay tahay fadliga marka cilmiga barashadiisa iyo qoristiisa iyo dadka in lagu baraarujiyo iyo dacwadiioo la guto iyo qiimaha weyn oo ay leedahay dad fara badanoo waxaa laga yaabay wakhtigii ibnu kahiir noolaa haddana iska cibaado badnaa cibaadadoodii markaa iyagii ayay la go'day laakiin ninkii nafci mutacadi ah sameeyo wax dadka u tallaabayo qofkii sameeyey ama kutub uu qoray ama yacnii sadaqa jaariya uu sameeyey ama wax markaasi ummaddii dheef u ah oo isaga gadaashii ka haray sidaan baa marka isagu ajarkiisii aan u gooyaynin oo marka u socdaa kitaabku marka intaasuu nooga dhan yahay ilahay inuu nagu anfacaan weydiisanaynaa wabilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa alihi wsaxbi